لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أفعال تفضيل صغ من مصوغ منه للتعجب أفعال للتفضيل وأبى اللذؤب وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل سل وأفعل التفضيل سله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جردا وإن لمنكور يضاف جردا ألزم تذكيرا وأن يوحدا وتلو ألطق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة هذا إذا نويت معنى من وإل لم تنوي فهو تق ما به قرن وإن تكن بتلو من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما كمثل ممن أنت خير ولدا إخبار التقديم نزرا وردا ورفعه الظاهير نزر ومتى عقب فعلا فكثيرا ثابتا كلن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق أفعل التفضيل هذا محله suuqu dhalaali min masuuqin mid la dhalaaliyey minhu xaggii litacajubi tacajub loo dhalaaliyey waxaad ka dhalaalisaa afcala wasanka afcala ah litafdiili fadili darteedana u dhalaali wa abadiid alladkii ubiya la diidayna diid wamaa shayga wusila la gaadhay bihi maaga ilaa tacajubin tacajub lagu gaadhay limaanicin liajli maanicin maanic dartiina loogu gaadhay sil gaar bihi kaa ila tafdiili tafdiil ku gaar halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka ismu tafdiil ama afcalu tafdiil afcalu tafdiil marka la yidhaahdo macnaheeda waxa weeye wasanka afcala ku yimid isla markaana tafdiil tusinayo ismu tafdiilna waa ismigii tafdiil tusinaya tafdiilla waxaa loo jeedaa muطlaqu ziyaada ziyaade inuu tusiyo oo ismu tafdiil ficliga laga dhisaya shuruudda uu leeyaha waxaa ka mid a ficli aqbalaya waa inuu yahay mushaarake iyo ziyaado laba qof iyo wax ka badan aslulficliga waa inay wadaagsan karaan kadibna ku kala badan karayaan sida zaydun akramu min camrin zayd camar waa ka karaamo badan yahay zayd iyo camar aslulkaraamaha way wadaagaanoo kariim way wada yihiin haddana waa ku kala badan yihiinoo zayd ayaa ku karaamo badan sidaa ayuu noqonayaa macnihii waayahay ee ismu tafdiil ama afcalu tafdiil ficliga laga dhisayaa waxaa loo shardiyaa shuruudii ficlu tacajub ficliga laga dhisaya loo shardinaya toddobaday ficliyan matniga ku soo marray wasuqhumaa min dii alaain surifa qaabili fadlin tama hayri dintafa wagayri dii wasbin yubaahi ashhala wagayri saalikin sabiila fucila toddobadii shardi ayaa loo shardin toddobadaa shardi mid ka mid ah ficligii waayo ficlu tacajub lagama dhisi karo yaa waxaan u jeedaa afcalu tafdiil lagama dhisi karo waayahay miihaal xamira iyo sawide iyo afcaalu alwaan midabka afcaasha tusiya calaa wasni facilana ku yimid wasfigeedoo afcalo ku imaanaya darteeda afcaalu tafdiil lagama dhisi karo oo zaydun axmaru min camrig inaad tidhaahdaa laa yajuus wax bannaan ma aha waayo wasfigaa afcal ku yimaada ficligaa haddii uu majhuul yahay iyo hadduu manfi yahay iyo hadduu naaqis yahay taam uusan ahayn iyo hadduu jaamid yahay iyo ulaai haddii adigu toddobadii shardiba dabada ka mar toddobadaa shardi wax laga waayey afcalu tafdiil in laga dhisaa haddii la doono ka waran ariiqadii ficlu tacajubkaad mari oo ficlu tacajub inaad ka dhistaa haddii aad doonto shuruudaa qaar ka mida ficli laga waayey maxaad samayn jirtay ficli macna ahaan caam waaye shuruudiina jamcistaad ka dhigsaysa ficligii shuruudda waaye masdarkiisana maa afcala gadaasheeda mafcuulu bihi nimaad ku nasbinaysa afcil gadaasheedana ba'baad ku jaraysoo faacil ayuu ahaa kanna waddadii unbaad marini oo ficli shuruudii jamcistay macnihiisana caama ayaad afcalka dhisi oo ismu tafdiila ficligii shuruudda waaye ismu tafdiil mafcuulu bihi ma qaatee ficligii shuruudda waaye masderkiisana waad nasbinayo tamyiiznimaad ku nasbini tamyiiz buu nasbiyaa mafcuulu bihi ma nasbiyo miihaal shay baad la yaabtee yacnii zayd ayaa camar ka guduud badan inaad tidhaahdaad dooni xamirana lagama dhisi karo maxaad leedahay zaydun ashaddu xumratan min camrin dheh ama akaru xumratan min camri oo ashaddu iyo akaru waa afcaashii macnahooda caanka ahaa shuruudiina jamcistay xumratanna ficligii shardiga waaye iyo tamyiisnimo aad ku haysa weeye sidaa ayuu ujeedaa suuq dhalaali ee shuruudaa toddobada ahayn soo marray ficlu tacajub ayaa loo shardinaya ismu tafdiilla waa loo shardiyaa waxaa kaloo loo shardiyaa shale waan halmaama inaan sheege ficliga faculo loo bineeyey ficligii ulaaiga ahayee faculo loo bineeyayee nicmo iyo bisa meeshooda la marinayeyna shuruudaas ayaa loo shardinaya toddobadaa shardi ayaa loo shardinayaa ficliga faculo loo dhisayo wajcalka bisa saaa wajcal facula min dii alaaثatin ka nicma musjalan ficliga maadaama tacajub la dubnisiinayey ficlu tacajub ficliga laga dhisaya toddobadii shardiya loo shardinayaa loo shardinaya laftii suq dhalaali min masuuqin mid la dhalaaliyey minhu xaggii litacajubi tacajub loo dhalaaliya xaggii waxaad ka dhalaalisaa afcala litafdiili tafdiilna u dhalaali kala badin waaba diid alladkii ubiya loo diidayna u diid allad luqatun fii alladii wey ismi mawsuuloo alladii a luqa ka mida wey wamaa shayga wusila la gaaray maada mawsuula wusila ku silee bihi damiirkaa naa'ibulfaacila naa'ibulfaacilka faacilka waxyaabaha uu kaga bedelan yahay ka mid tahay jarabayuun haddii uu yahay inuu horumari karo wamaa shayga wusila la gaaray bihi maaga ilaa tacajubin tacajub lagu gaaray limaanicin liajli maanicin maanic dartiina loogu gaaray sil gaar bihi kaa ila tafdiili tafdiilku gaar wa afcala tafdiili silhu abadaa taqdiiran ow lafdan bimin in wa afcala tafdiili wasil la xidhiidhi afcala tafdiili afcalu tafdiil waxaad la xidhiidhisaa silhu abadda weliga taqdiiran min jihati taqdiir waxaad la xidhiidhisaa aw lafdan bimin lafdiga mina waa in juridda haddii la jaridaye ee ismu tafdiil wuxuu leeyahay saddex xaalo marka la isticmaalayo saddexdaa xaala ismu tafdiilka al iyo idaafo midna inuusan wadanin inuu al wato inuu idaafaysan yahay saddexdaa qayb wey idaafadaa laba u qaybsami doonta macrifo in loo idaafeeyo nakire in loo idaafeeyo ismu tafdiil ee hadduusan aliya idaafo wadan inay mujarad yahay tafdiil macnihiina loo qastayo waxaa laasima min mafduulkay jari in la daba dhigo min kan laga fadli badan yahay jarayso in la daba dhigaa laasima lafdan in laga daba dhigo ow taqdiiran in laga daba dhigo miaal zaydun afdalu min camrin zayd camar waa ka fadli badan yahay zaydun ashjacu min camrin zayd camar waa ka geesisan yahay zaydun akramu min camrin min camrintaas mintaa mafduulka jari in la daba dhigaa laasim lafdan haddii aan laga daba dhiginna taqdiirtay ka daba taallaayo ee way u qadaran tahay sidaa ayuu ujeeda waa hadduu mujarad yahy yahay alidaafo midana hadduusan wadanin wasil la xidhiiri min baabi alishtiqaal sil la xidhiiri afcala tafdiil silhu waxaad la xidhiidhisaa abadan weliga taqdiiran min jihati taqdiir waxaad kala xidhiidhisaa aw lafdan min jihati lafdi waxaad kala xidhiidhisaa bimin lafdiga min ah in jurida waa haddii la jarido al iyo idaafo midna uusan wadanin wain limankuurin yudaf aw jurida uzima tadkiiran waan yuwaxada wain yudaf haddii la idaafeeyo ismu tafdiil limankuurin mid la nakireeyaa loo idaafeeyey yudaf ow jurida ama waa la qaawiyey ulzima waxaa loo laazimaya tadkiiran mudakarnimo iyo waan yuwaxada wa tawxiidan mufradnimo ismu tafdiil hadduusan aliya idaafo wadanin min in la daba dhigaa laazim baan nidhi ismu tafdiilka aliyo idaafa aan wadanin isla markaa min mafduulka jari in la daba dhigaa lafdan ow taqdiiran ay laazim ka tahay iyo haddii nakiro loo idaafeeyo labadaaba isku dar waxaa laazimaya ifraad iyo tadkiir in loo laazimo mufradnimo iyo mudakernimo in loo laazimaa waajiba oo zaydun afdalu min camrin hindun afdalu min eh, min eh, hindun afdalu min zaynaba hindun fudlaa in la yidhaahdo muanaka eh, ismu tafdiil muanakiisa fuclaa buu ku yimaadaaye la taaniiyaa ma bannaana azaydaani afdalu min camrin aad leedahay azaydaani afdalaa dhihi maysid ama afdalaani wax bannaan maaha nakira haddii loo idaafeeyana waa la mid oo aad zaydun afdalu rajulin wazaydani afdalu rijaalin wahindun afdalu mra'atin ifraad iyo tadkiir in loo laazimaa waajib ah sida ayuu u wadaa wa in yudaf inta shardiyada ah yudaf ayaa ficlu shardi ah ulzimana waa jawaabu shard insha allahu tacaala baabu icraabi alficl marka aan marayno waxaan ku mari doonnaa jawaasimta ficliga labada ficli jasmini marka uu ka hadlayo wamaadiyayni ow mudaaricayni tulfiihima ow mutakhaalifayni buu dhihi doona ficlu shardiga iyo jawaabu shardiga laba maadi bay noqonayaan laba mudaaricna way noqonayaan mutakhaalifaynna way noqonayaan mutakhaalifaynka ficlu shardiga inuu maadi yahay jawaabu shardigana mudaaric yahay waa badan tahay faraba qur-aanka xataa waa ku badan yahay cagsigeeda oo sida musanifka uu qoray ficlu shardiga inuu mudaaric noqdo jawaabu shardigana maadi noqdo qaliil wey bacdu naxwiyiinna daruuratu nadmi bay ku khasisayaan oo daruuratu nadmi mooye tawasuc ma bannaana qaar baale qilada waa laisku waafaqsan yahay ibnu maaliga wuxuu leeyahay daruuratu shicri khaaskuma aha oo daruurata shicri la'aantii waa la arki karaya laakiin inay yar tahay waa laisku waafaqsan yahay dariiqii yaraabuu maray ficlu shardiguu mudaaric ka dhigay jawaabu shardigiina maadi wain yudaf haddii la idaafeeyo limankuurin makuur mankuur haddii loo idaafeeyo mid la haddii loo idaafeeyo ow jurida ama la jarido afcaala taqdiim buu ujeedaaye ulzima waxaa loo laazimi tadkiiran mudakarnimo iyo waan yuwaxada in la keli yeelo watawxiida mufradnimaa loo laazimay watilwu aliqun wamaa limacrifa udiifa duu wajhayni can dii macrifa hada idaa naweyta macna min wail lam tanwi fawatiqu maa bihi qurin watilwu al wataalii al al midka raacaya ibqun muaabiqun mid waafaqaya wey wamaa kan udiifa loo idaafeeyey limacrifatin macrifa loo idaafeeyeyna duu wajhayni laba wej mid u saaxiiba wey can dii macrifatin marwiyan xaal uu yahay mid laga warinaya can dii macrifatin garasho mid u saaxiiba haadaa arrinkaa xaasilun wuxuu dhici idaa naweyta marka aad niyooto macnaa min wa in lam tanwi haddaadan niyoonin fa huwa ismu tafdiil ibqu maa muaabiqu maa shay mid waafaqaya weeye qurina ismu tafdiil lala xidhiidhiye bihi maaga yacnii wuxuu leeyahay waxaan soo sheegnay ismu tafdiilka saddex xaale inuu leeyahay mujarad inuu yahay al iyo idaafe midna uusan wadanin mudaaf inuu yahay iyo masxuubu al afarta xaale saddexda xaale ayuu u qaybsamaa mudaafkaa laba u qaybsamayaayoo nakire in loo idaafeeyo iyo macrifo in loo idaafeeyo wuxuu soo sheegay ismu tafdiil haddii nakiro loo idaafeeyo ama mujarad uu yahay oo iyo idaafe midna uusan wadanin ifraad iyo tadkiir in loo laasimaa waajiba wain limankuunan yudafa ujurida ulzima tadkiiran wa an yuwaxada ismu tafdiil iyo idaafo midna hadduusan wadanin ama nakiro loo idaafeeyo ifraad iyo tadkiir ayaa loo laazimayey waayahay al haddii uu wato ama macrifo loo idaafeeya ka waran ismu tafdiil al haddii uu wato waxaa laazima mawsuufka inuu muaabaqeeyo ismu tafdiil al haddii la geliyo mawsuufkiisa inuu muaabaqeeyaa waajiba oo waxaad leedahay zaydun alafdalu wazaydaani alafdalaani wazayduuna alafdaluuna wahindun alfudla walhindaatu alfudlayaatu sidaa inaad tidhaahdeen mudaabaqaysaa waajib ah mudaabaqada inaad ka tagtaana laa yajuus wax bannaan ma aha waayahay macrifo haddii loo idaafeeyo laba ariiqaa kuu bannaan mudaabaqa iyo cadamulmudaabaqa ee haddii aad doontaana waad mudaabaqayni haddii aad doontaana mudaabaqada waad ka tegi laakiin arrinka markuu sidaa yahay musanifka wuxuu yidhi haadaa idaa naweyta macnaa min waa haddii ismu tafdiil macnihiisii caadiga ahaayee wax kala fadilidda loo jeedo haddiise aan loo jeedin ismu tafdiil macnihiisii wax kala fadilidda ahaa ee aslulficliga un loo jeedo sifa mushabahoo kaluu noqonaya mudaabaqana laazima macrifa ha loo idaafeeyo yaan loo idaafaynin farqi male marba haddii aan tafdiil macnihiisa loo jeedin oo ismu tafdiil laysa calaa baabihi lagu wado in la mudaabaqeeyaa waajib noqoni ee marka aan leenahay macrifo haddii loo idaafeeyo jaaza wajaaza weeye waa haddii tafdiil loo jeedo iyo wax kala fadiilid sidaa ayuu ujeedaa wa tilwu alwataalii alal ka raacaya ibqun muaabiqun mid waafaqaya wey mawsuufkiisu muaabaqayn wamaa ismu tafdiilkii udiifa la idaafeeyey limacrifatin macrifo loo idaafeeyeyna duu wajhayni laba wej mid u saaxiibi wey can dii macrifatin marwiyan xaal uu yahay mid laga warinaya can dii macrifatin garasho nin u saaxiibi ayaa warkaa laga warini haadaa arrinku markuu sidaa yahay isagoo macrifo loo idaafeeye duu wajhayn uu noqonayo idaa wakhtigii weeye naweyta adniyooto macnaa min min macnaheeda marka aad niyeysan tahay macnaa min wuxuu u jeedaa mafduul laga fadli badan yahay marka aad niyeysan tahay oo ismu tafdiilka calaa baabihii aad ku waddo wa in lam tanwi haddaadan mafduul niyeysnayn fa huwa ismu tafdiil ibqu maa muaabiqu maa shay mid waafaqaya weeye qurina ismu tafdiil lala xidhiidhiya bihi maaga wa tilwa al ibqun boqolkii shanaadaa ku jooga boqolkii lixaad ayaa wuxuu ka bilowday haadaa idaa naweyta macnaa min marka nis baan maryahaynaa wax yaraa ka dhiman wain takun bitilwi min mustafhiman falahumaa kun abadan muqadima ka mili miman anta khayrun walada ikhbaarinii taqdiimu nasran walada wain takun haddii aad tahay yahowni mustafhiman mid ku istifhaam dalbayo bitilwi min bitaaliyi min min kan ku xiga haddaad ku istifhaam dalbi fakun ahow muqadiman mid horumarinaya lahumaa minta iyo taaligeediba abadan weliga wadaalika ka mili miman anta khayrun weeye waladaa ikhbaarin wa taqdiimu horumarinta warada wuu soo arooray nasran xaal uu yar yahay ladaa ikhbaarin khabar agtii ayuu ku soo arooray halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi minta mafduulka jariye ismu tafdiilka ka dambayso zaydun afdalu min camrin soo maahan min camrintaa ismu tafdiilka in laga hormariyaaba bannaan tahay labaa loo kala qaadi minta waxa ay jeri sadrulkalaam inuu leeyahay inuusan lahayn minta majruurkeeda sadrulkalaam inuu leeyahay iyo inuusan lahayn sadrulkalaam haddii uu leeyahay minta iyo majruurka iyo minta jeri iyo sadrulkalaam kale labadaba waa in la hormariyaa ismu tafdiilka waa in laga hormariya waa laazim waayo ismi sadrulkalaam leh caamil ka hormare kuma camalfali karo ilaa fii mawdicayn laba meel oo keli ayuu caamil ka hormaray ku camal falaya labadaa meelna min baabiljar weeyaano xuruufuljar ismi sadrulkalaamna waa la gelin karaa waa lagu jari karaya mudaafu ilayhinimana waa lagu jari karaoo mudaaf buu noqonay laakiin mudaaf marka uu noqdo baabul idaafa waxaan ku soo marnay mudaafka mudaafu ilayhiga saddex iyo toban arrimooduu ka kasbanayo saddex iyo tobanka arrimood waxaa ka mid ahaa sadaara oo mudaafu ilayhiga sadrulkalaam haddii uu leeyahay mudaafka oon sadrulkalaam lahaan jirin waagii hore sadrulkalaam buu heli in la hormariyaa waajib noqoni waayahay haddaba minta ismigan ay jariye mafduulka ah sadrulkalaam haddii uu leeyahay ismu tafdiilka in laga hormariyo waajib weeye war kale lama jiro hadduusan sadrulkalaam lahayn ee ismi iska caadiya ikhbaar ay u yahay in la hormariyaa ma badna qaliil weeye naadir weeye way bannaan tahay ma bannaana adigu ilaaha saddex qool meelahaasaan la sheegaa ashcaar badan oo lasoo hormariyeyna waa la arkay daruura ha la yidhaahdo ama ibnu maaliga laftiisaa isticmaalay oo almucrab walmabni markaan soo maraynay markuu ka hadlayey asmaau sitaha icraabkii abun akhun xamun kadaaka wahanu wanaqsu fii hada alakhiiri axsanu wa fii abin wataaliyayhi yanduru wa qasruhaa min naqsihinna ashharu buy ashharu waa ismu tafdiil min naqsihinnana waa mintii mafduulka jaraysa wuu hormariyey isla markaana ismulistifaam iyo ismu sadulkalaamle ma uusan ahayn daruuratu nadmi buu samaynayey ama qolaa bannayni adigu naadirnimaa loo arkay arrinkaasuu wadaa musanifka waka faqaalat lanaa ahlan wasahlan wa zawadat jana naxli bal maa zawadat minhu atyabu ayaa baytu shaacira faqaalat lanaa gabadhii waxay nagu tiri ahlan wasahlan soo dhowaada wazawadat waxay zaad noo siisay jana naxli majniya naxli shinnida waxa laga gurto malaboo kale ayna siisay kulaha bal maa zawadad waxayna zaadsiisay ayaa adyabu minhu malabka waa ka fiicnaa hadalkeedu u jeeda markaa bal maa zawadat minhu adyabu minhudii buu soo hormariyey mafduulkay jaraysay wain takun haddii aad tahay nin yahowni mustafhiman mid ku istifhaam dalbayo bitilwi min bitaaliimin min ka raacaya haddaad ku istifhaam dalabto fakun ahaw muqadiman mid hormarinayo lahumaa minta iyo taaligeeda labadaba hormari abadan weliga wadaalika ka mili miman anta miaalka musanifka waa la bushinayaa miman manta istifhaam way tahay oo sadrulkraam ayay leedahay inuu hormariyo way ahayd laakiin ismu tafdiilka oo keliya inuu ka hormariyaa la rabi oo antada mubtadaha inuusan dibdhigine anta miman khayru inuu yidhaahday ahayd marka maca mubtadihii buu ka hormariyey woogaa lagu haystaa arrinkaasi khayrun waa ismu tafdiil oo ismu tafdiilka calaa wasni afcal inuu ku yimaado soo ma ahayn khayr iyo sharhaa inuu ku yimaadan yahayd laakiin lafdiga khayrah iyo lafdiga shar ah ee akhyar iyo ashrar buu asalkooda ahaaye hamsadii inta laga gooyaa khayrun iyo sharun sidaa lagu keenay isticmaalka ku batay waghaaliban agnaahumu khayrun wa shar can qowlihim akhyaru minhu wa ashar wuu yidhaahdaa kaafiyadu ibnu maaliga laftiisidaa ku yidhaahdaa yacnii khayrun iyo shar ayaa ku fillaatay oo akhyar iyo ashyar ayay ka kaafisay ka midli miman minman axadkeebaad anta adiga khayrun ka fiican tahay nin yahowi waladaa ikhbaarin wa taqdiimu horumarin mafduulka la hormariyo warada wuu soo arooray nasran xaal uu yar yahay ladaa ikhbaarin khabar agtii ayuu ku soo hormaray ikhbaar wuxuu u jeedaa iyadoo istifhaam uusan ahayn hadalka warafcuhu aahira nasrun wa mataa caqaba ficlan fakaiira habata lan taraa fi الnaasi min rafiiqin أwlaa bihi اlfadlu min الsidiiqi wa rafcuhu ismu tafdiil rafcintiisa alظaahira daahir uu rafciyo nasrun mid yar weeye wa mataa wakhtigii caaqaba uu la cirbiyo ficlan ficli fa habata rafcahaasi wuu sugnaaday kaiiran in badan wadaalika ka lan taraa arki maysid fi الnaasi dadka dhexdii ku arki maysid min rafiiqin wax saaxiiba rafiiqa oo owlaa uu habbooni badan yahay bihi rafiiqa xaal uu ku sugan yahay alfadlu fadli iyo sharaf ay habboon badan tahay min asidiiqi sidiiqna ay ka habboon badan tahay yacni wuxuu leeyahay ismu tafdiil mafcuulu bihi ma nasbiyo mutamimkan waxaan ku soo marray itifaaqan buu yidhi waa laisku waafaqsan yahay mafcuulu bihi inuusan nasbinaynin laakiin kawaakibka hoosaa bushinayo wuxuu lahaa itifaaqa waxoogaa baa ku jira qolaale mafcuul bihi wuu nasbin karaa laakiin raajixa waa inuusan nasbinaynin mafcuulun bihi waa yahay macmuulaadkii kale uu ku camalfali karaa masder iyo mafcuulu bihi marka laga soo reebo oo qolaa waxay leeyihin masder mafcuulu mudlaq ma nasbin karo mafcuulu bihina ma nasbiyo macmuulaadka kaleo dhan ayuuse ku camalfalaa tamyiiz buu nasbinayaayo xaaluu nasbinayaayo daraf iyo jaar iyo majruur ayaa ku tacalluqayaayo macmuulaadkii kaleo dhan ayaa yuu ku camalfali macmuulaadka uu ku camalfalaya waxaa ka mida faacil faacil ayuu rafcinayaa ismu tafdiil haddaba faacilka uu rafcinayaa waa mustatir waajib listitaar cinda aljumhuur qolan yara waxay leeyihiin ismu tafdiil muطlaqan faacil daahire wuu rafcin karaya laakiin raajixa may ismu tafdiil weligii faacil daahira iyo damiir baarisa midna ma rafciyo ilaa fii mas'alati اlkuxli masaladii masalatulkuxliga ahayd aan soo mari jirnay mooye masaladaa wixii aan ahayn faacilkiisa waa damiir mustatira waajibulistitaara mawaadicdii tobanka ahayd ee waajibulistitaarka nadmiga aan ku jamcinaynayeyna yuu ku jiray wasadru marfuucin biamrin xutima wa duuna yaa mudaaricin wasmayhima wa ficli اlistinaai wاtacaajubi haye wa afcaali tafdiil afcaali tafdiil ayaa ka mid ah darban tusib waayahay mas'alaة اlkuxli ismi daahiri ayuu ku rafciyaa mas'alaة اlkuxli daabidka lagu yaqaano musanifka naxwiyiinta siday u sheegi jireen si ka duwan buu u sheega laakiin isku meel ay wax ku wadaan oo naxwiyiintii horan soo marray waxay sheegi jireen mas'alatulkuxli daabitkeeda inuu yahay kalaamka waa inuu nafyi ku jiro ismuljinsi waa inuu ka dambeeya ismu tafdiil waa inuu nacti ka yahay ismuljinsiga ismu tafdiilka waa inuu dabadhacaa ismi la fadilayo naftiisa laga fadilayo biictibaaraynina lagu kala fadilayo sidii lafteedu u sheegayaayo waxoogaa unbuu ka bedelay oo musanifka wuxuu leeyahay ismu tafdiil ismi daahire wuxuu rafcini ismi daahire waxaa la mid ee ah damiir baaris ah damiir baaris ah iyo ismi daahire isku wadaa la marinayo wuxuu rafcinayaa ismu tafdiilka meesha uu yaallo ficli hadduu dhici karo macnihii ismu tafdiilkana laga fahmayo ficli macnaha ismu tafdiilka gudan karaa haddii uu dhici karo meesha meesha ee ismu tafdiilka u yaallo alla ilahay markaa ismi daahir ayuu rafcin karaa ama damiir baariisa waa goor waama goortaasi waa dawaabidii afarta ahayd oon soo sheegnay haddii la hayo ismu tafdiilka waa in nafyi laga hormariyaa ismuljinsi ismu tafdiilka lagu nactiyaynayana waa in la hayo ismu tafdiilka waa inuu dabadhacaa shay ismu tafdiilka ajnabi ah. ka ah kaa ajnabiga ka ah naftiisa waa in laga fadilayo naftiisaa la fadilayaa naftii umbaana laga fadili miaalka musanifka u fiirso kan lan taraa fi الnaasi min rafiiqin أwlaa bihi اlfadlu min الsidiiqi nafyigana lanta weeye min rafiiqinna waa ismulجinsigii oo taraa mafcuulkeediiyo min lagu ziyaadiye weeye waa yahay owlaadana waa ismu tafdiilkiiyo ismuljinsiga nactikaa alfadluna waa ismigii ismu tafdiilka ajnabiga ka ahaa isla markaana naftiisa la kala fadilay oo fadliga abibakar marka uu ku sugan yahay radia allaahu canhu ayuu wanaag badan yahay oo wuxuu ka wanaag badan yahay cid kale haddii uu ku sugan yahay fadli abibakar ku sugan ayaa fadli badan oo wanaagsan oo sarreeya wuxuuna ka sarreeyaa fadli cid kale ku sugan macnahaasuu noqonayaa fadli unbaa la kala fadili biictibaarayni ayaa lagu kala fadilayaayoo abibakar haddii uu ku sugan yahay iyo hayr hadduu ku sugan yahay ayaa lagu kala fadili waka miaalkii ee masalatulkuxliga aan ku soo mari jirnayna waa lamid maa ra'aytu rajula axsana fii caynihi alkuxlu minhu fii cayni zaydin wa rafcuhu ismu tafdiil rafcintii aldaahira daahir uu rafciyo nasrun mid yar weeye qaliil wey wa mataa waqtiga caaqaba uu la cirbiyo ficlan ficli uu la cirbiyaana fa habata rafcintii ismiga daahirka uu rafcinayay damiir baarisana waa lamida wuu sugnaanayaa kaiiran habtan sugnaansho kaiiran ee fara badan wadaalika lan taraa arki maysid fi nnaasi dadka dhexdii ku arki maysid min rafiiqin wax saaxiiba noocuu doonaaba ha noqdee rafiiqa oo owlaa uu habbooni badan yahay bihi rafiiqa xaal uu ku sugan yahay alfadlu fadli uu habooni badan yahay min asidiiqi abibakarna uu ka habooni badan yahay fadliga min asidiiqi min fadli sidiiq buu u jeedaa sidiiqa fadligiisii uu ka habooni badan yahay weligaa arki maysid wallahu aclam sala allah wsala allah محمد وعلى آله وصحبه وسلم